قوله سدد وكل جمع بعد الثانيه أليف وهو خماسي فليس ينصرف وهكذا إن زاد في المثال نحو تنانيرا بلا إشكال فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المغترف باب ما لا ينصرف هذا باب ما لا ينصرف ما لا ينصرف كبابكيسي كان ومكانكي لوغا هدلاي waxa weyan xariiri abwaabta gabalna ad u taxriirinaa abwaabta gabalna waa dulmaraa maalinsalafku wuxuu ka mid yahay kuwa uu xaqooda siiyey oo uusan waxba uga soo laaban waxba uusan uga soo tegin ka mid yahay saas darteeda siday tahay in loo akriyo nadaam maxaa yeelay waxa weeyaan wuxuu u kala hataa qaabka uu qoran yahaaba yarba kitaabu qoranba qaabka u kala xaq siiyey iyo sidoo iskugu xijiyey ayaa si cajaa'ib badan baabu ma haadaa kanu baabu ma shay baabkiisu weeye laa yansarifu aan sarfoomeyn isimka laba u qaybsamaa waa mabni iyo mucrab mucrabkuna laba usii qaybsamaa munsarif iyo maalayansarif atarka isim waa munsarif maalayansarifku waa in yaroo ka mid ah marka ismaada atarkooda mucrabkaa waa munsarif munsarif waxaa la yidhahdaa isimka tanwiinu tamkiin uu galo marka la jarayana kasre lagu jaro wuxuu leeyahay daabit wuxuu leeyahay shardi ixtiraazaadna waa leeyahay cilal uu leeyahay amhilana waa leeyahay maansaribku daabit uu leeyahay oo waxaa la yidhaahdaa maa fiihi cilataani farciyataani muctabarataani min cilali tiscin tarji ixdaahuma ila alafdi wاlأkhra ilى almacnaa oo maa fiihi cilaة taquumu maqaama tilka alcillatayn waxa weeyaan maa fiihi cilataane waa ism laba cilla ku jirto maalaa laba cilo farciyataani labada cilana waa inay farc yihiin oy asal ka yimaadeen muctabarataani cilooyin la ictibaariyo laga qiimeeyo maalaynsarifka dhexdiisana waa inay noqdaan cillo walba lama rabeen min cilalin tiscin cilooyin sagaalahna waa inay ka mid yihiin tarjixidahuma ila lafdi midood lafdigay u laabane labada cilo walukhraa ila almacna midda kalena macnaha kaasu waa qayb ka mida maalansarifka ow amase maahane maa shay weeye maalansarifku fiihi cilatun waaxida hal cilo waa ismay ku jirto halkaas ciloo taquumu istaagayda maqaama tilka lcilatayn labada cilo booskooda labu noqon karaa isimka malansarifka mufrad waa noqon karaa jamcu tafsiirna waa noqon karaa wax kalena ma noqon jamcu musaare ma noqdo musana ma noqdo jamcu musaare ma noqdo isimka maalayansarifka labadaas bisu noqdaa waa mufrad iyo jamcu taksiir aahiru ixraab waa noqdaa sida axmeda taqdiirina waa noqdaa sida muusa iyo ciisa oo kale labadaba waa noqon karaa ixraabku inuu ka muudo iyo in lagu qadaro isimka maalayansarifkaa waxaa sarfiga looga manciyey isimka asal waxa weeyaan waa inuu mucrab yahay munsarifna yahay asal saasa ah hadduu xaraf shabaho mabniyuu noqdaa ilaa xarafa mabniyi hadduu ficil shabahana maalaynsarifu noqdaa oo tanwiinta iyo kasrada laga ilaaliya isimka maalaynsarifkaa ficilkuu shabahay ficilka ayuu shabahay sababtoo ah waxaa la idhi ficilka waxaa ku jirta laba cilo oo farac ah oo iskhilaafsan oo mid lafdiga u laabanay midna macnaha u laabanay maadaama ficilka asal laba cilo ku jirto labada cilaba ay farac yihiin mid lafdiga u laabeen midna macnaha isim alla isimkii sidaasoo kale noqda oo laba cilo laga helo labada cilana farac noqdaan farac noqdaan midna ay lafdiga u laabato midna macnaha waxaa laazim ah ficil wixii laga ilaali jiray in laga ilaaliyo ficilna labaa laga ilaaliya tanwiin waa laga ilaaliya ficil kasre na waa laga ilaaliya marka labadii ficil laga ilaali jiray waa in laga ilaaliya isimkii isimkii shabaha waa in laga ilaaliya waxaa la yidhi ficilka qayb tahay labada cilo ku jirta labada cilo oo ficil ku jirtaa maxay tahay waxaa la yidhi labada cilo ficilka ku jirta o cilada lafdiga waxay tahay ishtiqaaquhu min almasder cinda albasriyiin basriyiintu waxay qabaan ficilku waa mushtaq mushtaqu minhuna masdera oo masdera laga keeno marka ishtiqaaquhu min almasax lafdigii facala ayaa ficlun laga soo qaatay daraba a laga keenay marka lafdigaanaaba cillo ah oo waxa weeyaan ishtiqaaq waa mushtaq mushtaqu minhugiina ah waana farac sababtoo ah mushtaq midkii la qaatay iyo mushtaqu wax laga soo qaatay waxaa asalkii wax laga soo qaatay midkan la qaatay waa farac lafdigayna u laabanaho waxa lasoo ishtiaaqday waa xuruuftan daraba xuruuftaasaa laga soo qaaday min adarbi marka waa cilatun ladiy waa cilatun farciyatun tarjic ila lafd cilada kale oo macnawiyada waa ixtiyaajuhu ila alfaacili fi lifaada haddaan ficil faacil lasin macno faa'iideyma ficilka marka waa muxtaaj waa baahan yahay inuu macno faa'iideeya waxay ku xihan tahay inuu faacil helo waa cila oo farciya oo macnawiye ah, waa cila horta ciladiina waa farciya waa waa farac oo ficilkii waa muxtaaj waa baahan yahay faacilkiina waa muxtaajuleyhi waa loo baahan yahay muxtaaj iyo muxtaajuleyhi asal waxaa ah muxtaajuleyhiga loo baahan yahay muxtaajka baahana farac marka waa cilatun farciya tarjixu ila macnaa macnaha u laabanayho ficilka macnuusan yeelayn haddaan faacil loo yeelin macnihiyaa u baahan marka waa laba cilla ku jirta oo farciyataan ah oo mid lafdiga u laabaneen midna macnaha u laabaneen isim kastoo shabaha marka waa shabaha marka lagu leeyahy maaha labadii cilo ficilka laftirkooda ku jirta maaha laba cila ku jirta marka meesha iska shabahay kana laba ku jirta kana laba ee labadan ficilku gelima isimka maalaysarifka labadan ficilka oo ah ishtiqaaqu min almasder waxtiyaaju ila alfaacil ficilka kaliyahay galaan isim ma gelayaan marka waxa wey laakiin keliya halkay iska shabahaan ficilna laba cilaa ku jirta isimna laba cilo cilaanimada iska shabahan bis isim kastoo marka shabaha labadii ficil laga ilaali jira laga ilaalina oo ah tanwiin iyo kasra in lagu jiro cilooyinku waa sagaal cilooyinku waa sagaal cilada ugu horeyda waa siiqat muntaha اljumuc cilada ku xigtaana waxa weeyaan waa ta'niis bilrf cilada ka xigtana waa taniis biayri alif taniis biayri alif marka labadaasa la qaada taniis bilif iyo taniis biayri alif ala kala qaada cilada ku xigtaana waa calamnimo cilada ku xigtaana waa cajaminimo cilada ku xigta waa wasn ficil cilada ku xigtaana waa ziyaat alif nuun cilada ku xigtaana waa cadl cilada ku xigta waa tarkiib cilada sagaalaadna waa wasfiga sagaalkaas cilo laba ciloo ka mid ah keligooday sarfiga diidaan siiqatulmuntaha keligeeday sarfiga diidaan alifutaniisna ama mamduudahaada ama maqsuurahaada keligiisay diidaan waa laba inta soo hartay waxa weeyaan laba cilana waa macnawi in lixda kalena waa lafdi carabnimadu waa cilo macnawiyaa wasfinimaduna waa cilo macnawiyaa lixda ciloo kaloo soo hartay kulligood waa wada lix lixda ciloo kaloo soo hartay oo ah ta'niiska iyo cajaminimada iyo wasnuficilka siyaadatu alfanuunka cadliga tarkiibka lixdaas waa lix cillo oo ah lafdi mar kasta marka cilaadii lafdigu lafdigay u laabanay ciladii macnaweyno macnay u laabanay cilada macn waxa macnaweyn waaba laba kaliya waa calamnimada iyo sifada bis lixdan kalena waa lafdi isim kasto malayseef noqonaana waa in cilo la tigi mid macnawiyi gasho waxayna u wada shaqaynayaan sifada saddex ilaa sarfiga la mancida wasnuficilku waa la manciya cadliguna waa la waa la manciya zaatulfanuunkuna waa la manciya saddexdaas bisaa sarfiga la mancida wasfiga calamkana lixduba waa la mancida lixdan oo lafdiga lixdu waa la manciya marka wuxuu noqonaa calam oo lixdan sifa la jirto iyo صifo oo saddex ila la jirto sagaal miaal soo maahan waxaad ku daraydaa alifu ta'miis iyo siiqat muntaha اjumuc koob iyo tobanay noqonaya koob iyo tobankaas shan miaal oo ka mid a ah weligood waa maraysani ama ha ahaadeen macrifo ama ha ahaadeen nakiro lix ka midana markay macrifo yihiin malaysani noqonayo malaysani oo dhan waa koob iyo tobankaas maalinsaridkii marka waa koob iyo toban koob iyo tobanka shan ka mid ah ama ha ahaadeen macrifo ama ha ahaadeen nakiro malansarif weeyaan waa shantee shantaasu waa siiqatulmunta aljumuuc iyo alifu taniis iyo waxa weeyaan sifada saddexda la shaqayna sifa maca alcadli sifa maa siyat alfunuun sifa maca wasnfic saddexdan iyo labadaa shantaas weligood waa malansari ah, weligood waa malansari ama ha hadeen macrifo ama ha hadeen nakiro lixda kaleetana markay macalcalam yihiin ay malayseef noqonayaan xariiri sidaasuna u dhigay wuxuu soo hormariyey shanta hore oo mar kastaba iska maalansarifka ama ha ahaadeen macrifo ama nakir ha haadeen shantaasuu hormariyey kadibna lixda kaleu ku xijina koob iyo tobankana saasuu ku dhammayna isagoon wax uu isku qasay la arag haada waxaad ka dhigi kartaa mafcuul bihi khud qaado haadaa wax alla wixii kitaabkaas awalkiis iyo halkaas looga soo hadlay bal qaado wax cusub aan rabaa in lagu sheegay mafcuul bihi ka dhig khud qaado haadaa bal intaas hore horta qaado waa icraab iyo inaad tidhahdo haada aladii sabaqa midkaas soo hormaray oo sarfiga ah oo isimka in tanwiin ay gasho ah xukmu haalibi asmaai asmaada inta ugu badan xukunkoodii wey labadaas carabood mid karabta ma haadaa mubtada ka dhig abarkiina waxaad ka dhigtaa xukmu haalib asmaai haadaa xukunka lasoo sheegay oo isimka in la sarfiyo ah xukmu haalib asmaai asmaada inta ugu badan xukunkoodii wey badanaad asmaada xukunkaasay leedahay waa wa warkaas marka waa haray ah, warkaasu waa harayoo xusnu takhalusaa la yidhahdaa waxaa la rabaa in laga guuro fanni kalaam ah kalaam kalena loo guuro marka waxa la yhaha xusnu takhallus si wanaagsan al raba in looga baxo bal baabkii laga hadlaayo oo baab kale loo galo waay wa fi asmaai asmaadii dhexdeeda ayuu ahaaday ma ism laa yansarifu aan sarfoomayn asmaada waxaa ku jira ism aan sarfoomayn fajaruhu ismkaas la hoos dhigidiisa kaainunka nasbi la kordhigiisu lamid ismkaas marka la hoos dhigayo marka la kordhigayu lamidi oo labadaba fatxa la saara hadduu kordhigan yahay fatxa la saara soo maahan jarkiisana maxaa lagu jaraa marka waa isku mid laa yakhtalifu xaalo usan iskhilaafayn jarkaas jarka iyo fadxihii ma iskhilaafayn xaalatu nasbi xaalatu jar fadxa wada saar waxay leedahay ra'aytu axmedaan arkay marartu biaxmeda aan soo marnay ma iskhilaafayo wa fil asmaai asmaadii dhexdeedu ahaaday maa ism laa yansarifu aan safoomin huwa ismku fajaruhu isimkaas la hoos dhigidiisa kaainunka nasbi la kordhigidiisu la mid yahay laa yakhtalifu waxaa uusan iskhilaafan madkuurkaas oo ka xaale jerka iyo nasbada intaas macnaheedu waxay tahay asmaada qaab maalaaab qayb maalaayansarifaa ku jirta asmaada qayb maalaayansarifaa ku jirta qaybtaas maalaayansarifka ah waxa weeyaan xaalatu nasbana fatxaa la saaraa oo lagu nasbiyaa xaalatuljarna fatxaa la saara lagu jira waa intaas warku walaysa litanwiini tanwiin uma sugnaanin madkhalun ay dukuulun gelitaan fiihi fii maa laa yansarifu isim aan sarfoomayn uu galo walaysa uma sugnaanin litanwiini tanwiin madkhalun gelitaan fiihi fii maa laa yansarifu isim aan sarfoomayn tanwiin ma galo intaasna waa iska cadda macnaheedu waxay tahay isim alansarif lama tanwiiniyo uwa marka labadii shay oo isimka alansarifka laga ilaalaya saasaad ku qaada isimka malansarifka laba shay laga ilaalaya soo maaha xaalatuljar maxaa laga ilaalayay kasro horta waa laga ilaala tanwiinna weligiis waa laga ilaala xaalatu nasb xaalatuljar xaalat mar walba laga ilaala marka jarna ma taabto ism alaysarf haddii la jar iyo haddii la nasbina waa fadxu tanwiinna shaqa kumala oo waa laga ilaaliya sarfiga lagu sheegaaba waa tanwiin madkhaluna waa masder miimiyo dukuul wey walaysa litanwiini tanwiin uma sugnaanin madhalun ay dukuulu gelitaan fiihi fii maa la yansarifu galo muxuu geli diiday sababka loogu diidu kuu sheegaa isimkan maalinsarifkan maxaa tanwiin loogu diiday lishibhihi liajli shibhihi maalaayansarifka shibhihi hada dambaydaa uu labayna maalansarifka maalaayansarifka shabihidiisa darteeduusan ugu sugnaan alficla uu shabahay shibhiya camal fashay oo alficla nasbiday waa maslun mudaafun ilaa faacili haadaas ah, yartaa faacilkiisiiy alficlana mafcuulkii uu nasbistay ml lishibhihi maalaayansarifka shabihidiisa darteed ayuusan ugu sugnaanin madqal tanwiinka alficil uu shabahay alladii ficilkiiyuu shabahay yustafqalu la cuslaysto ficilka waa culusya oo xadaf iyo zamanu tusaa saas darteeda lama tanwiiniyo marka maadaamu isimkaanuna shabahay asna lama tanwiiniyo haye intaas waxay ahayd xukunkiisii maalaayansarifkii hadda miaaladii ku siinaan miaalu miaalu maalaayansarif isimkii aan sarfoomayn misaalkiisa afcalu weeye fi sifaati sifaada dhexdeeda xaalo afcalu uu ahaaday wadaalika misaalkiina ka qowlin wacrabta hadalka yidhaahdeen oo kale axmaru haadaa kanu axmaru waa mid gaduudan fi shiyaati midabyaalka dhexdooda xaalo u qowlkaasu ahaaday misaaluhu misaalu maalayansarif isimka aan sarfoomayn misaalkiisa iyo tusaalihiisa afcalu wey wuxuu kaaga bilaabay waa maxay wasnu lficil maa wan ficil maa afcalu waxa wya awsaanta afcaasha ku timaado kamid yaha afcaal fi ifaati ifaada dhexdeeda aa ahda waa haddii marka ay ishelaan wasnulficil iyo ifa miaalkin waa kanaa wadalika miaalkin ka qawlihim carabta hadalka yidhahdeen oo kale weeye axmaru haadaa kanu axmar waa mid gaduudan ama waa mid casdhe ila gaduud iyo casaan soomaalida qofa midu u yaqaanaa soo ma jeedid marka axmar ifa waa ku jirta waa gaduud soo maaha oo ifadii waa gaduudkaas wasnuficilna waa ku yimid oo waa afcal de waa maraysari haada axmaru marartu biaxmara aad leeda marka tanwiintan waa ka ilaale jir oo kasre lagu jirana waa ka ilaalinaysa fi shiyaati waa jamcu shiyatin qur-aankay ku jirtaa soo maahan laa shiyata fiiha ah, neef aan wax bara lahayn sacii markii reer banu israel loo diray laa shiyata fiiha neefaan bar lahayn aad rabaa marka shiyaat waa la jamciyey shiyatu bar marka midabyaaka dhexi xaal wale midabyaarka sharti maaha ee wasnulficil iyo sif waa isku mid midabyaal hadday tahay waxaa leedahay haada axmar wa haada abyad wa haada aswad kulligood waa malaysan soo maaha midab kaliya maan waxaa tidhahda haada axsan wa haada ajmal wa haada akram wa haada aclam waa isku mid aclam sifa ku jirta soo maaha cilmiga ku jira wasnulficilna waat haye ajmal quruxaa ku jirta sooma sifa ku jirta wasmficilna waata marka midab kaliya maaha midabay noqon kartaa sifo kale noqon marba hadday sifa ku jirto wasmuficilna ku jiro waa malayansarif waa malayansarif saasaad leedahay laakiin laba shardiyuu leeyahay ogow wasnulficil maca sifa markuu malayansarif noqon laba shardiyuu leeyahay shardiga koobaad an yakuuna wasfan fi اlasl kelmaddaanu asalkii waa inay sifo aheed laakiin haddii sifanimadu gadaal ka timid awal isimnimaa loo dejiyey kadibaa sifanimadu ku timid munsarifu noqona waxay leedahay mararka waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkoo arbaciin afara hadda arbacin waa laga sifeeyey soo maaha niswatinaa laga sifeeyey waana munsarif maxaa dhacay haddi arbaca marka hore sifo maaha waxaa loo dejiyey waa ismu cadad cadadaa loo dejiyey marka waxa weya ismka waxaa la rabaa sifanimadu asal inay u tag axmer gaduudku mogta awal sifo iska yii marka horeba iyo abyad iyo aswad iyo akram iyo ajmal iyo axsan iyo aclam iyo waa shardi shardiga labaad anlaa yaqbala taa wa inuusan muanakiisu ta aqbalin muanafku waa inuusan ta aqbalin waxaa la rabaa muanafku laba inuu mid noqdo inuu laba shay mid inuu noqdaa la rabaa kow inuusan muanafba lahaynba lafdigan muanafba male sida sida waxa weyan akmar oo kale akmar licaظiimi اkamra kamradana waa xashafada marka akmar waa malaysar ala muanafba male muanas ba mare o iyo aadam oo kale midka sheelada qaba waxa wey liman bikusyatayhi nasr kaasoo kale iska malaysare ama muanas waa leeyahay muanadkiisa wuxuu ku imaanaa faclaa ama fucla hadda maxaad leedahay abyad gabadhi maxaad leedahay baydaa aswad sawdaa axmar xamraa ama waa inuu ku yimaado fucla sida afdal fudla akbar kubraa Ah, ubra marka waxaa la rabaa muanaf inuusan balahayn hadduu leeyahayna maxaa la rabaa inuu ku yimaado laba wasin midkood faclaa amase fucla labadaa shardiyuu leeyahy labadaa shardiyuu leeyahy waayo ow amase ma shay weeye misaalkeed afcal weeye ow amase ma weeye meeshaasaad macduuf soo qadaranays maa shay weeye jaa yimid huwa maagu miaala sakra sakra miaalkeeda xaaluu yahay filwasni xagga miisaankana ugu masal ah oo wasna dunya dunya wasnigeeda xaaluu yahay oo miaala dikria xasuusasho miaalkeeda xaaluu yahay tana waa meesha waa midkii labaad oo waa maxay alifu taniis cilada labaadoo sarfiga alifu taniis alifu taniis marka ay u maqsuura mamduuda maqsuuradii soo hormariy alifu taniis hadday gasho isimka keligeed waa cilatun waaxidatun taquumu maqaama cilatayn fii manci sarfi marka waxa weeyaan isimku hadduu ku yimaado sakra fiiri acla alifaa u maaha hadduu ku yimaado ficla dunya waa la mid hadduu ku yimaado ficla sida dikra waa la mid muxuu kutusaa alifu taniis ficla ficla ficla intaba ku imaan kara isagoo ku yimid facla muxuu kuugu misaariyey sakra isagoo ku yimid ficla dunya isagoo ku yimid ficla dikra waa isku mid meesh maraa ku yimaada alifu taniif almaqsuura marba hadday u dambaydo isimku waa malaysari wuxuu ku yidhi ow amase ma shay weeye miaalkii jaaa yimid miaala sakra gabar marqaansan miaalkeeda xaalu yahay fil wasnina ugu miaal ah ow wasna dunya dunya wasnigeeda xaalu yahay ow miaala dikra xasuusasho miaalkeeda xaalu yahay marka kan labaad wuxuu noqday waa alifu taaniis almaqsuura waxaa isku mid ah inuu nakiro yahay sida saddexda haddaan miaalinay inuu nakiro yahay iyo inuu waxa weeyaan macrifo yahay waa isku mid isku mid wey waxa weeyaan hadda saddexdaa nakiro sakra dunya dikra hadduu macrifo noqda waa lamid waa la oo waxaad leedahay sida buurta ku ag taalla madiinatu rasuulilaahi waxaa la idhahdaa rudwa ridwa radwa saddexda magacbaa iyadaaba sidabaa loo dabdiyaaba radwa waa la idhaha buurtaas ridwana waa la idhaha rudwana waa la yidhahda marka waa maalaynsa ila tanifa u dambayda waxaa isku mida ah inuu mufrad yahay isimka aliftaniifka u dambayda iyo inuu jamac yahay waa isku mid saddexda hadda la misaali waa mufrad soo maaha sakra dunya dikra jamcna maxaa la mida jariixu nin dhaawac ama gabar dhaawac isku mid jariixa la yidhahdaa jamci jarxa qatiil qatlaa marka waxa way faciil facla hadda waxa way jarxa dad dhaawaca jariix jarxa dad dhaawaca maxaa leedaha maala insarif leeda aliftanisa u dambayda qatiil qatla dad la leeyahay maala insarif wey ism inuu yahay inuu sifaya waa isku mid kuwan la soo sheega waa ism ayadoo sifaana maxay leedahay xubla gabar uurli marka inuu mufrad yahay inuu jamc yahay inuu macrifo yahay inuu nakiro yahay inuu waxa weeyaan sifo yahay inuu yahay isim waa isku wada mid alifu taniis hadday u dambaydo almaqsuura waa malaynsanif oo wasna aclaana faclaana wasankeeda xaala uu yahay yimid alladii faclaanka mu'anahuhu kiisa la dhadigeeye facla uu yahay wadaalika mihaalkiina ka sakraana nin marqaansawnoo kale weeye fakud qaado maa cilmiga anfusu aan tuftufaayo cilmigaan waa cilmi atare qaaduu kule xariiriyu kaa baxsanay o amase wasna aclaan aclaan wasankiisa xaal uu yahay yimid aladii faclaanka mu'anahuhu kiisa la dadigay facla uu yahay wadaalika misaalkii ka sakraana oo kale weeye fakud qaado haddaad rabto inaad culummo noqoto maa cilmiga anfusu aan tuftufaayuu ku yidhi midkii saddexaad wey kan oo malansarif oo waa maxay waxaa weya wasfi maca ziyadati alifanuun isimka hadday sifo iyo ziyadatu alifanuun ku kulmaan waa malansarif fiiri muxuu u miaaliyey wasna faclaan wuxuu ku yimaado wey laakiin laba shardiyuu leeyahay isaguna laba shardiyuu leeyahay waana labadii shardiya uu lahaa wasnulficil maca sifaat koo waxaa la rabaa horta sifinimadu inay asal tahay sifanimadu inay asal tahay waa shardi waa shar oo waxa weeyaan sakraan mid marqaansan sakraan mid marqaansan waa sifanimo asala waa shardi shardiga labaadna muxuu yahay muanafkiisa waa inuusan ta aqbalin waa inuusan ta aqbalin marka waa inuusan ta aqbalin markaan kuleeyahay maxaa markaan idhi sifo waa inuu yahay maxaa meeshaa ku baxay sifanimo asliya waxaa baxaya hadduusan sifada ahayn faclaanku munsarifu iska noqonaa uubatadii maxaan ku soo marnay sarxaan Ah, sarxaanun aad leedahay sarxaanun waa munsarif xale sifada maaha ama sifa waayo sifanimadiisan asal ahayn sida misaal waxaad tidhi safwaanun waa dhagax safwaan hadda sifa loo adeegsanaa sifanimada ku soo diriday safwaanun asalku waa dhagax sifa ma ahayn safwaan dhagaxu ah kadibaa rabaa mid adag in loo adeegsado safwaan alale mid bimacnaa qaasi sifa loo adeegsanaa lakiin asalkiimaan asalku dhagaxu iska ah marka safwaanun waxaa la waa munsarif maaa sinimadiisan asal ahayn hadduusan sifada ahayn sida sarxaanna waaba munsarif shardiga koobaad marka maxaa shardiya inuu asal ku yahay sifada shardiga labaadna waa inuusan ta aqbalin waa inuusan ta aqbalin marka labu mid noqon karaa muanasba male sida laxyaan garweyni laxyaanu aad leeda ha laxyaanatu ma jirta ogta gabar garweyni marka muanas mabale waa maalaayansarif waa maalaayansarif ilaa muanaku male sida raxmaan oo kale ramaan allow ku qaati marka muanaku male tan kalena waa maxay waxa weeyaan inuu noqdo muanaf waa leey laakiin muanafkiisu uu ku yimaado facla sida sakraan sakra adbaan adba taasna matniguu kuugu sheegay oo muxuu ku yidhi oo wasna faclaana alladii faclaan muanafu kiisa la dhadigeeyey faclaa uu yahay muxuu diida faclaan oo muanafkiisu ta u gelayuu diida sida nagmaan nadmanatu i nadman nadmanatu taasoo kale diida taasoo kale diida waay fakud qaada ma anfusi waxaan tutufa ow amase wasna aclaa aclaa wasinkeeda xaaluu yahay yimid wa afcilaa afcilaa wasinkeeda xaaluu yahay yimid wadalika misaalkii ka mili xasnaaa gabadha xasnaa la yidhaho kale wey iyo wa ambiya nabiya tana macnaheedu waa maxay waxa weeyaan waa alifu tamiis almamduuda marka hal midaad ka tirin alifu taniif alifu taniif maqsuura iyo mamduuda hal midaad kaga tirin waxaad isku leedahay alifu taniif aad isku leedahay ah, alifu taniif marka isimka haddii alifu taniif ku jirto mamduuda ama afcila ah ku yimaado ama faclaa ah ku yimaado waad maalayn sarif oo wasna faclaa ah waa afcila miaalkiina shacir ku siiyey ka mili xasnaa oo kale xasnaa waa maalayn sarif ilaa faclaa weeye wa ambiyaana waa maalayn sarif ilaa waa afcilaa marka faclaa iyo afcilaa miduu ku yimaadaba waa maalayn sarif waa malansari labadaas wasn midkuu ku yimaadaba aclaa iyo afcilaa waana isku mid inuu mufrad yahay sida xasnaa iyo xamraa ama uu jamac yahay sida ambiyaa iyo asdiqa waa isku mid waa isku mid inuu nakire yahay sida xamraa iyo inuu macrifo yahay sida zakariya waa isku mid waa isku mid inuu ism yahay inuu sifa yahay isagoo isma zakariya ah ka mid a asagoo sifaana xamraa ah ka mid marka waa isku mid waa isku mid haada ha xarfu tanbiida ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin wa khabaru mubtada'i maxduufun taqdiiruhu xukmu haalib اlasmaa'i haada xukmu xukmu haalib اasmaa'i xukmu khabaru mubtada'i marfuucu bilmubtada'i wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih xukmu mudaaf haalib mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirih haalib mudaaf cala asmaa'i mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirih waljumlaةu min almubtada'i wakhabari la maxala lah min alإcraab liannaha mustanafa وفي الأسماء الواو للاستئناف في الأسماء في حرف جر الأسماء اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر لا ينصرف لا النافية ينصرف فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محل بسكون الضرب وفاعله ضمير مستتر جواسا تقديره هو يعود على ما والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل ينصرف والجملة من المبتدا المتأخر أو ماء إيه وخبره المتقدم أو في الأسماء كالمشهور لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فجر الفاء فاء الفصيحة لأنها افصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن في الأسماء ما لا ينصرف mubtadaun marfuucu biribtidai wa calaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirih jaru mudaaf laa mudaaf ilayh mabniyan cala dami fii maxali jarin ka nasbi alkaafu xarfu tashbiin wa jarin nasbu ismu majruur bilkaafi wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih aljaaru walmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban taqdiru kaa'inu nasbi mudaaf laa mudaaf ilayh mabniyan cala alkasri fii maxali jarin waljumlatu min almubtadai oo jaru ah iyo wa khabarihi oo jar majruurka fii maxali nasbin maquulu qawli maxduufi محل نصب مقول قول المحذوف لا يختلف لا نافية يختلف فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الروي وفاعله ضمير مستطير جوازا تقدر هو يعود على المذكور وجرك يا نصب والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الجر wlaysa alwaw lilistinaai laysat xil naai naaqis tarfacu isma tansib khabra mabniyan cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab litanwiini jaarun wamajruurun mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan khabaru laysa fiihi jaarun wamajruurun mutacaliqun bimaa bacdahu madkalka ka dambeeya ku tacaluji gadaal u tacaluji masderkaasu ku tacaluqa مدخل اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره والجملة من ليس واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة لشبه الله محرف جري شبه اسم مجرور بالله وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالليس شبه مضاف والها مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله مبني على الكسر في محل جري الفعل مفعول به شبه مصدر كسر عن نصبنا منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره الذي اسم موصول صفة الفعل مبني على السكون في محل نصب يستثقل فعل مضارع مغير صيغة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر ويعود على الفعل والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل يستثقل miaal mubtada marfuuc bibtidaai wacalaamatu raci damatu daahiratun fi akhiri miaal mudaa mudaafilay mabniin cala dami fii maxali jari afcalu khabarumubtadai saasaan u icraabayna marfuucu bilmubtadai wacalaamatu raci damatu daahiratun fi akhiri waljumlatu min almubtadai wakhabari laa maxala laha min alcraab liannaha mustanafa fi sifaati jaaru wamajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiru kaa'inan xaalun min afcalu ka qwlihim jaaru wamajruuru mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuba libubtadain maxduufin taqdiiruhuma wadalika kaainu jumlada wadalika kaainu wljumlatu min almubtadain wakhabari laa maxal laha min alcraab liannaha mustanafa qawlii mudaaf walaha mudaaf ilay mabniin cala lkasri fi maxali jarin walmiim calaamati jamci dukuur axmaru khabarun limubtadain maxduufin taqdiiru hada axmaru ha xarfu tamid a ah ismu ishaara mubtada mabniin cala sukuni fi maxali rabcin احمر خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا وخبر في محل نصب نقول قوله في الشيات جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من القول فقولك لغا لغا حاليه احمر كان ولا حاليه كما قصد لفظه فهو علم تنرهم او حرف عطف جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر جواسا تقديره هو يعود على اسم موصول محذوف وحويان اصل كوقا او ما جاء صفها والجملة من الفعل او جاء اي والفاعل هو لا محل لها من الاعراب لانها صلة الموصول المحذوف اسم موصولك محذوف في صفته سوى عائدتنا وفاعلك جاء في الوزن جار ومجرور متعلق بما بعده قرار تعلق ومثال ذا تعلق مثال حال من فاعل جاء منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مثال مضاف سكرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعادل منع من ظهوره التعادل نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع الله من الصرف ألف تمييز المقصورة أو حرف عطف وزن معضوف على المثال والمعطوف على المنصوب المنصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وزن مضاف دنيا مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف منع من دور التعادل نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف ألف تانيث المقصورة أو حرف عطف مثال معطوف على المثال منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مثال مضاف ذكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر قبل هذا مثال مضاف ذكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر نيابة can اlkasra lأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi alifu taniis maqsuura aw xarف caطfin wasna macduufu calى miaal miaaladaasa lagu wada cadfa mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wasna mudaaf faclaana mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari fatxatu daahiraة fi akhirihi niyaabatan can اlkasra لأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca ziyat alif wanu aad leeda maxaa yl faclaan maanta waa calam wasnigaanu calam u yahy ee hadhihin sifaha moodin he sifa markaan miaalayna hadhow sakraana noqoa ee faclaan wasnkaanu calam u yahay اldي اسم موصول صفة فعلان مبني على السكون في محل جر مؤنث مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مؤنث مضاف لا مضاف إليه مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغل محل بسكون الضرب في محل جر مضاف إليه فعلا خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه مقدره على الالف منع من ذرات تعدل والجمله من المبتدا ومؤنث اي وخبر وفعلا لا محل لها من الاعراب لانها صله الموصول والعائد الى الموصول الضمير الذي هو مضاف اليه مؤنث كسكران الكاف حرف تشبيه وجر سكران اسم مجرور بالكاف وعلامه جره فتحه ظاهرة في آخر النيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع الله من الصرف الوصفية مع زيادة الف والنون سكران الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن والجملة من المبتدا وخبر الله محل لها من العرب لأنها مستأنفة فخذ الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم تقدير إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم خذ فأقول لك خذ ما أنفسه خذ فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني على السكون في محل نصب انفث فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب الجازم وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا والهاء ضمير متصل مبني على ضمه مقدره على اخر منع من دور اشتغل المحل بسكون الروي في محل نصب مفعول به والجمله من الفعل والفاعل والمفعول وانفث لا محل لها من الاعراب لانها صله الموصول او ماذا والعائد الى الموصول الضمير الذي هو مفعول به انفثه والجمله من الفعل او خذ oo anta ah iyo wlmafcuul oo maada ah fii maxali nasbin maquulu qawlilmaxduufi o xarfu cadfin wasna macduufu calaa miaala wlmacduuf cala mansuub mansuub calaamatu nabi atxatu daahiratun fi akhirih wsna mudaaf aclaa mudaaf il majruur calaamatu jari atxatu daahiratu fi akhiri niyaabata can kasra lanu ismu laa yansarif wlmaanic lo min asarfi alifu tamiis almamduuda saas weeye وافعل الواو حرف عطف افعل معطوف على فعلاء والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف ألف طنيث ممدودة كمثل الكاف حرف تشبيه وجر مثل اسم مجرور بالكاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن جملة اسم مستأنفة ويه مثل مضاف حسنا مضاف اليه مجرور وعلامه جره فتحه ظاهره في اخره نيابه عن الكسر لانه اسم لا ينصرف والمانع الله من الصرف الف التانيث ممدوده وانبياء الواو حرف عطف انبياء معطوف على حسنا والمعطوف على المجرور مجرور وعلامه جره فتحه ظاهره في اخره نيابه عن الكسر لانه اسم لا ينصرف والمانع الله من الصرف الف التانيث ممدوده والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد